alhamdulilahi rabi lcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu wacan ummi cadiyata radia allahu canha qaalat dakla calayna anabiyu sala allahu alayh walihi wasalama wanaxnu nugasil ibnatah faqaala isilnaha halaatan aw khamsan aw aktara min dalik in ra'aytuna dalika bimaa'in wasidrin wajcalna fi laakhirati kaafuuraa aw shay-an min kaafuur falamaa faragnaa aadannaahu faalqaa ilayna xiqwa faqaala ashcirnahaa iyaah muttafaqun calayh waxaan soo haynay kitaabkii buluuqu lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibn xajar alcasqalaaniyi raximah llahu tacaala waxa uu yihi kitaabu ljanaa-is aanu ku jirnay wacan ummi cadiyata waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalat waxa ay tiri ummu cadiya dakhala calayna anabiyu sala allahu alayh ali wasalama nebiga ayaa noo soo galay wanaxnu inaga oo naqsilu nuqasilu yani dhaqayno ibnatahu gabadhiisa aan dhaqayno faqaala waxa uu yidhi marka iqsilnahaa dhaqa halaatan saddex jeer aw amase khamsan shan jeer aw amase aktara min daalika wax ka badan in ra-aytunna haddii aada aragtaan daalika kaaga sadood aragtaan oo yacni shan jeer wax ka badan haddaad aragtaan dhaqa oo idinka ra'yigoodii ayuu u celiyey maslaxada say u arkaan markaas bimaa-in ku dhaqa biyo iyo wasidrin iyo geedka jabka la iraa caleemihiisa wajcalna yeela fil aakhirati midda ugu dambaysana yani qubayska ugu dambeeya kaafuuran yeela kaafuur waa nooc dhiibka ka kamida ah yeela aw amase shay-an wax oo min kaafuurin kaafuur ah falamaa faragnaa markaan dhammaynay aadanaahu waan ogeysiinay rasuulka sala allahu alayh ali wasalam fa alqaa ilaynaa xaggeenna ayuu usoo riday xaqwahu yani hoosguntigiisa ayuu noo soo tuuray oo noo soo riday waa waxa lagu xirta dhaxda lagu xirta marada hoose marka faqaala waxa uu yihi ashcirnahaa jirkeeda la xiriiriya iyaahu maradaas yani isaarkan la xiriiriyo jirkeeda ashcirnaha bimacnaa dharka jirkeeda uu xigo oo jirkeeda ku dhegan ka dhiga marada oo iyada u horduuba maana dharka jirkaaga la xiriirana shicaaraa leedaa dharka kor aad ka gashatana ditaaraa leedaa ashcirnaha marka jirkeeda la xiriiriya marada maradaa marada mutafaqun caleyhi bukhaari muslim aa soo saaray xadiidkan waxaa laga qaadanaa marka qubayskii habka weliba sifatu sifada la dhaqaayo meydka ayaa xadiidkan wax badan uu ka sheegaya waxaa kamida marka in tiro isdheer la dhaqo saddex ama shan ama ka badan haddii la arka sidaas marka iqsilnaha dhaqa waxaa laga qaatay meesha iyada qubaysku meydka loo qubaynayo ama la dhaqaayo inuu waajib yahay ayaa laga qaatay laakiinse halaatantu waajib miyaha mase waajib ma ah khilaafaa ku jira oo culamada qaar waxay leeyiin igsilnahaa halaatan ereygan hadda halaatan keligiis meel ma istaagi kara oo wuxuu ku xiran yahay igsilnahaada ayuu la socdaa hadday marka igsilnahaa waajib noqotay halaatantana waajibay noqonay lianna dalaalatu iqtiraana leedahay maana halaatantan keligeed ma istaagi karta jumlo ma kuu noqon karto haddaad tiraa marka salaatankana waa sunna cusub ilmahaagana waajibay sheegay de laba shay oo hal jumlo isku ah ayaad midna sunno ka dhigtay midna waajib ka dhigtay meeshaas marka hadal badanaa ku jiro ibnu daqiiciid axkaamulxkaamka uu ku qoray laakiin in marka salaatanta macno kale la siiyo oo marka ay tahay dhaqa yani tiro isdheer dhaqa in loo jeedo markaas saddexdu ay sunno noqoto shanta sunno noqoto wamaa ilaa dalika iksilnaha dhaqa alaatan saddex dhaqa marka meydka inaan hal mar lagu keliyo aan la yeelayna saddex in la dhaqaa inay tahay ayaa laga qaadana haddii saddex marka eh, ka badan loo baahdana shanaa laga dhigaa tiro isdheeraa la sameynaa maxaa yl igsilnaha alaatan aw hamsan buu yiri haddii saddex jeer inta la dhaqo wax lagu arko eh, mar afaraad la dhaqo wixii ay zuulaan waa in mar shanaad lagu baaha si tiro isdheer marka loo loo loo dhaqo ow aktara min dalika ama wax shantii ka badan laakiin muxuu ku xiray in ra-aytunna dalika haddaad arrintaa iyada ah aada aragtaan ibnulmundir wuxuu yidhi in ra-aytunna dalika nebiga ra'yigooda ayuu u celiyey wixii shan ka badanba haddaa idinka sidaas aada aragtaan yii laakiin ra'yigoodaas loo celiyey waxaa shardi u ah tiro isdheer iyo ilaa saddex iyo shan ayuu nabiga soo sheegay sala allahu alayh ali wasalam aw akara min dalik ama wax ka badan in ra-aytuna dalika hadday marka iyaga shan ka badan ay arkaan maslaxo inay tahay waa inay toddoba ka dhigaan tiro toddoba ka badan hadday u arkaanna sagaal inay ka dhigaan marka in ra-aytuna marka laleeyahay haddaad idinka saas aada u aragtaan waxaa weeyaan laakiin waa in tiro isdheer ibnu xajar marka saasoo ibnu mundir u ka sheegay waxaa kaloo macnihii macnaha lagu sheegay in loo jeedo hadba sida ay baahidu tahay hadaad idinku aragtaan in ra-aytunna haddaad aragtaan daalika kaagaasoo baahidu inay keenayso shan in looga badiyo haddaad aragtaan sameeya marka idinku waa dadkii dhaqaayaa marka loo xil saaray hadday iyagu u arkaan maslaxo iyo haddii kalena laakiin maaha waxay iyagu maskaxdooda ka maagi karaan keliya dabcan sharci unbuu ayay ku soconaya bimaa-in biyo ku dhaqa iyo wasidrin iyo geedka gobka caleemihiisa biyo iyo geedkaas saabuuntana waa lamida ay culamada wajcalna yeela fi laakhirati meeshan laba macnaa ku jiro wajcalna fi laakhirati yani markaad ugu dambayso meyd yeela kaafuuran kaafuur yeela jumhuur lculamaa waxay yidhaahdeen biyahaa lagu daraa kaafuur yani marka saddex jeer oo kalea la dhaqaa meydka marka koowaad biyaa lagu dhaqay iyo geedka gobkaa marka labaad waa lagu dhaqay marka saddexaad ee ugu dambeyso waa in nooc yaroo cadar ama barafuun ama kaafuurkaas in lagu shubo biyaha biyihiio marka ay marka eh, biyihiio kaafuuraysan in lagu dhaqo markaas jumhuur culamaa saasay ku tageen kuufiyiinta yani ibraahim naqaci iyana waxay yidhaahdeen maya ee marka ugu dambaysoo la dhaqo kabacdi ee la qallajiyo ayaa barafuunka loo marmarina macnaha saas waaye wajcalna fi laakhirati kaafura labadaas macno ayaa meeshaan marka ku jirta macnaha hore in loo badan yahana raajixa sababta waxay tahay iksilnahaa dhaqa ayuu yihi talaatan saddex jeer oo khamsan shan jeer oo aktara min dalika in ra dalika bimaain ka ku dhaqi wasidrin mar kasta in biyo iyo geedka gobka caleentiisa lagu dhaqaayo ayaa ayaa lasoo sheegay wajcalna fil aakhirati marka ugu dambaysa oo dhaqidda ah dhexdeeda waxaad yeeshaanuu yidhi kaafuuran yeela marka biyaha ugu dambeeya lagu dhaqaayo dhexdeeda kaafuur la yeela kaafuurka marka biyaha lagu dhex daraa saasaa loogu dhaqaa marka aw amase shay-an wax oo min kaafuurin falamaa faraqnaa markaan ka faaruq noqonay aadannaahu waan u yeernay markaa waa ogeysiinay faalqaa ilayna xiqwahu marka wuxuu noo soo tuuray hoosguntigiisii faqaala ashcirnaha iyaahu shacaar uga dhigay oo dharka jirkeeda la xidhiira ka dhigay waxaa laga qaadan wata nebiga caleyhi salaatu wasalaam maadaama isagada marka isagoo noolba la barakaysan jiray oo candhuuftiisa iyo timihiisa iyo waxyaabo badanba lagu barakaysan jiray inay tani marka ay taas ay la mid tahay oo marka maradiisa in shicaar qofka looga dhigo barakow ka hela laakiin nebiga keyrkiisa in loo tallaabiyo oo la yidhaaha saalixiintana saasoo kale waa iyadoo nebi maxamed looga qiyaas qaadanayo fahmu u baahanya qiyaasku maxaa yl ijtihaad ijtihaad asxaabtoo dhan ay ka tagtayna waxay uga tagtay uu qabaa marka in culimmada marka oo qiyaaska gelinaysana midda kale arrintan waa arrin tacabudi ah tabaruga iyo baraka dalabka waa arin annaga waxa baraka laga helaayo ma fahmi karno ilaa nebiga in xaggiisa ay nooga timaada maaha marka wixii aan nebiga ahayn oo keyrkiis ah noogama aysa imaanin waxi nooguma aysa imaanin saa darteed marka nebigan ku gaabinaya sida saxdana saas muttafaqun calayhi wafii riwaayatin riwaayo kalen kalena na ku bilaaba bimayaaminihaa xubnaheeda midig iyo wa mawaadici alwuduu'i meelaha weysada oo minhaa iyada marka kamid midigka in laga bilaabay meelaha weyse qaaska lagu hormariyo oo marka xubnaha midig iyo bidixda midigtaa la hormarina mawaadic lwuduuana dhaqida lagu hormarina taasay marka usocodaysa riwaayadan marka iyadana taasay ku dartay bukhaari muslimaana soo saarayya wa fii lafdin lilbukhaariyi riwaayo bukhaari usugnaatay fadafarnaa waan tidicnay shacrahaa tinteeda alaaata quruunin saddex geesoodaan ka tidicnay fa alqaynaa waan tuurnay hu isaga khalfahaa gadaasheedaan ka tuurnay timihiyaa marka ama la kuuskuusay oo la dabay ama marka waxaa laga dhigay marka waa la dabay waa la tidcay saddex marka tidacaa laga dhigay ama saddex eh, geesood markaasa xaggan danbaa laga riday gadaal mar hadday naag tahay marka insaan iyadana la yeelo oo tinta loo shanleeyo la daba tinteeda gadaal laga tuuro marka oo gadaal looga rido ayaa laga qadan wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxa ay tiri kufina rasuulullahi sala allahu aleyh ali wasalam rasuulku waa la kafaniyey fii halaatati aswaabin saddex mare ayaa lagu kafaniyey biyadin oo cadcad saxuuliyatin meeshaas loo nisbeeyey min kursufin suuf laga sameeyey laysa fiiha dhexdeeda ma ahanin qamiisun qamiis walaa cimaamatun iyo cimaamad laysa fiiha dhexdeeda iyadoo aanu ahayn qamiisun qamiis walaa cimaamatun iyo cimaamad mutafaqun caleyh bukhaari muslim baa xadiidkan lasoo saaray xadiidkan marka caaisha iyadana kafanto ka hadlaa sida sunnadaa marka waxay tahay maadaama nabiga saddex mare lagu kafaniyey in saddexda ay ugu fadli badan tahay uguna fiican tahay maxaa yeele ilaahay nebiga uma dooreen wax aan akmal aan ahayn saddex maraa marka lagu sameynaya marka mara maryahaasoo marka wuxuu ku sheegay saxuuliyatin ayuu waa bifatxi siin waa nisbatan ilaa saxuul waa qarya min quraa yaman yaman qaryooyinkeeda qaryo kamida nacam marka saddex mare oo cadcad marka in caddaanka laysku kafaniyo ayaa laga qaadanaya ilbasuu min hiyaabikum lbayaad dharka cadcadla labisto qofka markuuba caadiga u nool yahay xataa markuu dhintana in lagu kafaniyo inay sunno tahay laga qaadana saxuuliyatin loo nisbeeyey min kursufin ka samaysan kursuf kursuf waa suuf laysa fiiha qamiisun walaa cimaamatun jumladan laba ixtimaalay leedahay laba macnaa ku jirta in laga wado nebiga waxaa lagu kafaniyey saddex maro oo aan qamiis iyo karfan aysanbab ku jirin oo qamiis iyo karfan nebiga laguma kafaninin qamiis waxaan ujeedaa iyo cimaamad laguma kafaninin saddex maroo caadiyo go-yaal ah nebiga lagu kafani macnahaas marka in laga wado oo laysa fiiha qamiisun alaa cimaamatun nafyigan inuu yahay nafyi caam adag oo qamiis iyo iyo cimaamad maba ku jirinba nebiga wax lagu kafaniy macno labaadna waa la sheegaayo ay tahay nebiga waxaa lagu kafaniyey saddex maro marka laga reebo oo aysan ku jirin qamiis iyo cimaamad aysan ku jirin halkaa marka waxaa imaaneysa macnahan dambe qamiiska iyo iyo cimaamadda marka laga reebo saddex kalaa lagu kafaniye shan maraa marka lagu kafaniya marka hadda nafyigan meesha uu ku dhacaayay ku xiran tahay macnaha horena loo badan yahay oo marka macnaha hore waa maxay nebiga saddex maro oo go-yaal ah lagu fasaliy khamiis iyo cimaamad laba loo dhoweeyey kufina rasuulullahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waa la kafaniyey fii talaatati aswaabin saddex mare ayaa lagu kafaniye beydin oo cadcad saxuuliyatin loo nisbeeyey meesha min kursuuf kursuuf ah laysa fiiha aanay ku jirin qamiisun qamiis uusan ku jirin walaa cimaamatan cimaamadna aysan ku jirin cimaamad iyo qamiis nabiga laguma farxamin muttafaqun caleyh marka farxanda waxaa ugu yar wax qofka jirkiisa asturo ayaa ugu yar inta lagu kafani karo laakiin haddii sida akmalka a la rabo saddex in laga dhigo maadaama nebigiiba uu marka saddexdaas oo lagu kafaniyey ilaahayna nebiga waxaan fiicnayn ma u doorayo can ibni cumar radia allahu canhuma qaal lamaa tuwafiya markii la oofsaday cabdullahi bn ubay cabdullahi bn ubay markii la oofsaday jaa-a bnuhu wiilkiisi ayaa yimid cabdullaahi ahaa cabdlaahi bn cabdullaahi bnu cabdillaahi bni ubay ayaa la dhihi jiray saxaabi jaliilu ahaa wiilkiis jaa-a bnuhu wiilkiisa ayaa yimid ilaa rasuulilahi yimid sala allahu alayh ali wasalama faqaala waxa uu ku yidhi acdinii isii qamiisaka qamiiskaaga isii ukafinhu aan ku kafaniye fiihi cabdullaahi aan ku kafaniye aabahay fa acdaahu nabiga waa siiyey muttafaqun calayhi xadiidkan bukhaari muslim ayaa soo saareen meeshaan marka iyadana waxaa ku jirto nabiga cabdullaahi bin ubay muxuu u siiyey karfanta inuu munaafiq ahay waa la ogaayay in munaafiqa ah waa la ogaa muxuu u siiyey marka rasuulka sala allahu alayh ali wasalam culamada dhowr waxyaabood ay sheegaan waxaa kamid ay dhahaan ugu dhow markii nabiga adeerkiisa lasoo qafaalay qaswatu bedrin ayaa eh, marka ayuu wuxuu siiyey cabaas ayuu khamiis uu siiyey markaa nebigu wuxuu diiday inuu munaafiq gallad ou ku yeesho ayuu diiday saas ugu abaalguday marka abaalgud unbay ka ahayd maahane wax kale kama aysan ahayn qaar kale culamada kamidana ah waxay dhahan saas ma ahane wiilkan haddaba u yimid oo yidhi isii aabbahay khamiiskaaga aku kafariye ayuu khaadirkiisau kabaayay nebiga khaadirkiisa iyo wixii uu jeclaa isaga ayuu kabayay wiilka qalbigiisu ilaalinaya ee odagaan inuusan wax qiimaa lahayn nebiga marka uu ogaayo macnahaasaad la moodaad inuu daahir ku yahay siyaaqa taxdiid nam laakiin waxaa ka qaadanaysa cabdullahi bin ubay waxma u taray marka maradaas hadda nebiga la siiyey lagu karfaniye waxma u tartay maxaa umaysatay ina almunaafiqiina fi darki asfali min annaar walan tajida lahum nasiirana utar waxba uma aynan tarin bal nebigaaba lagu canaanto waxaa layidhi markii hore istakfir lahum aw laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allahu lahum ama dembi dhaaf ilaahay u weydii <coughs> ama ha u weydiin todobaatan jeer hadaa dembi dhaaf u weydiisid ma loo dembi dhaaf nebigu marka maadaama istakfir lahum aw laa tastakfir labadaba la khiyaar geliyey iyad marka khiyaarkiiba u qaatay salaadu isaga tukaday janaazada cumar waa ti uu ku yidhi yaa ah, rasuulalla dib uga soo baxsanoo ku tukanin mooxana ku tukanayn markaasu wuxuu yidhi aniga khiyaara ilaahay isiiye ama dambi dhaaf weydiiye ama ha u weydiin baa leeyi waaska samaynayo markii dambe marka waa ay soo degtay walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrihi inahum kafaruu billaahi warasuulihi wamaatuuhum faasiquun aayadaasaa markii dambe soo degtay marka dalka waxaad ka qaadanaya waxay tahay qof ruux aan mu'min ahayn nebiga waxba waxaa weeyaan eh, dharkiisa hadduu ku daldalo waxba dharkiisa uma taraya adeerkiis abu daalib oo dadka ugu jeclaa nebiga haddana maca daalika naarta waa kasoo bixin waaya waxyar unbaa laga fududeeya taas naarta waa awoodo inuu kusoo bixo kanuna hadda khamiiska uu siinayo nebiga ninkaan unbuu khaadirkiisa ku kaba inuuna waxba u taraynin waa ogey marka nebigu waxba uma teri karo qofaan ilaahay u idmin waxba u teri karo mushrikiintana ilaahay uma idminba nebiga inuu wax u taraan isagaan waxba u tereynin faqaala waxa uu yihi acdinii si qamiisaka qamiistahay ou kafinhu aan ku kafanay fii isaga dhexdiisa fa acdaahu waa siiyey marka mutafaqun calayhi tanna marka dadkii horaa culamada qaar ay yidhaahdaan waxaa laga qaadanaya atabaruk biaathaari saalixiin laakiinse de nebiga markau dhinta kadib asxaabtii oo saas samaynayso abubakar saa lagu sameynaya cumaroo oo lagu sameynaya candhuuftiisa laismarinaa qamiiskiisa la barakaysanaa timihiisa markau xiiro lakala qaadanaya lama arag laakiin nebiga timihiisa waa lakala qaatay candhuuftiisa waa laismarmariyey abuubakar laguma sameynay sidaas taa marka waxay tusaya nebigana nebigana abubakar loogama qiyaas qaada kara waa tii markii saxaabiga abubarzat alaslami markuu maqlay nin nebiga abubakar agtiisa nin abubakar caynaya markuu maqlay abubakarna oo meesha joogo ayuu wuxuu yidhi y amiir almu'miniin ninkaan iyadin waa dilaayo ninka adiga isaan kuu caynaya markaasu abubakar wuxuu yidhi maya dilkan aada sheegayso cid aan nebi maxamed ahayn uma sugnaanin yacni cid hadday cid cayso loo dilaayo oo bani aadam de nebi maxamed ninka caayaa la dilaa laakin aniga ma ahan uu yii taas aniga ma ahan buu yii marka laysagama qiyaas qaadan kara lama dhahayo nebiga haddii ninkii caayo la dilaayo abubakar iyo saalixiintana waa lamid lama dhahayo saa darteed fahamka asxaabta halkaan muhiim wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam qaala nebigu waxa uu yihi ilbasuu labista min hiyaabikum dharkiina xaggiisa albayaada cadaanka ka labista fa inahaa iyadu min khayri siyaabikum dharkiina kan ugu khayrka badan ayay ka mid ahaatay wa kafinuu fiihaa ku kafaniya mawtaakum kuwiina dhintay dadkiina dhintayna ku kafaniya marka marada inay karfantu inay caddaataa sunna rawaahu khamsatu ila nasaa-iy saxahu tirmidiyi madow waa noqon kartaa cagaar waa noqon kartaa in la helo hadba laakiin haddiiba marka ay sida akmalka ama marka mustaxabka waxaa weeyaan dharka marka inuu caddaado ayaa fiican xadiidkana tirmidi waa saxeixeena waana saxeexa waan jaabirin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxa uu yihi idaa kafana axadukum midkiin hadduu kafaninayo akhaahu walaalkiis falyuxsin ha hagaajiyo oo ha wanaajiyo kafanahu kafantiisa rawaahu muslimun muslim ayaa weriye xadiidkan oo xadiidka awalkiisa wuxuu ka bilaabay nabigaa qudbeeyey maalin fadakara rajula min asxaabihi qubida nin asxaabtiisa kamidoo dhintay ayuu sheegay marka waa la kafaniyey fakufina fii kafanin gayri daa'inin waa la karfaneeyey ninkii karfan aan dheerayn oo asagoo aan kala gaaraynin baa lagu kafaniyey wa qubira leylan habeenna waa la duuday fazajara nabiyu sala allahu alayh ali wasalam an yuqbira rajulu billeyl nabigeeda markaa kadib in qofka habeen in qabriga la geliyo oo habeen bili habeennimo in la duugo dadka waa ka conaanta nebiga ilaa qofka in loo dhibaato geliyo daruura ay keento ma ahan kadib uu marka hadalkan yii idaa kafana axadukum akhaahu falyuxsin kifana marka asalkiisa hore saas idan marka habeen in qofka la aaso nahyigaa kusoo araaray nebiga caleyhi salaatu wasalaam kusoo araaray ilaa hadda in qofkaasi aan la bariisii karin oo laga yaabo inuu marka ama uu qofkii uu marka soo uraayo ama dhiiggiisii oo kale najoojire ay yahay oo kale ama xaalaad adiga marka daruura ay keenaysa maana in si kale loo aasamaa culamada qaarna waa la aasi karaa inaan abubakar iyo nebiga xataa habeena la aasay leeyihi bukhaarina baab saasoo kale ayuu keenaya laakiin nebiga in qofka habeen la aaso marka culamada qaar waxay leeyihin waxaa lagu jamcinaa labada eh, aataartan iyo xadiidkan iyo eh, in habeenka la aaso qofka waxaa loogu diiday inuu eh, liajli in salaadii dad badan ay ku tukadaan oo la badiyo dadka ku tukanayo qofkan oo inta la dedejiyo hadhow karfan la-aan iyo dedejisku waxyaaba badan uu keeni karaa ninka dee habeen dhinto horaa laga duugaa la iraa rubama waxaa suurtagala sidii la raba inaan loo dhaqan sidii la raba aan loo kafaninin sidii la raba inaan loogu tukanin waxyaabahaas waa waxa nabiga ugu diiday qofka in habeen la aaso laakiin haddii intaasoo dhan ay wada tawafuri karto laa ba-sa dhib male ila nebigiiba habeenaa la aasay iyo abuubakar iyada saasay ku jamcinayaan culamada qaarkood idaa kafana axadukum akhaahu falifsin kafanow marka kafanta la hagaayo haddii awood loo waayo maradu ay gaaban tahay marka maxaa lagu sameynaa inta horaa looga daboola lugahana marka cawsaa la saaraa sida muscab bin cumayr loo kar wacanhu qaala isla jaabir waxaa laga wariyey kaana nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yajmacu mid kulmay bayna rajuleyni laba nin oo min qatlaa xujin uxud dadkii lagu dilay ka mid ah fii tawbin buu ku kulminaya maro waaxidin oo mid ah uma yaquulu wuxuu odhanaya ayuhum kood koodeeba aktaru badnaan badan akhdan xagga qaadashada lilqur'aani qur-aanka oo qaato qur-aan qaadashada kee ku badan oo yaa qur-aan badan yaqaanay fayuqadimuhu waa hormarinaya nabiga marka fayuqadimuhu hormarinaya hu kaas badan qur-aan badan ayuu hormarinaya fi filax il uu ku hormarinaya walam yuqasaluu lamana dhaqin walam yusalla calayhim lagumana tukanin rawahu lbukhaariyi xadiidka bukhaari ayaa soo saaray xadiidkan isla marka waxaa laga qaadanaya in in la xaajo darteed iyo daruuro darteed in god laba qof lagu kulmi karo aa laga qaadanaya hal karfanoo weyn lagu samayn karo maxaa hal marana waa ku kulmiyey hal godna laba labalabo godgod guduuga xaalaad marka daruura hadday timaado waa leanna markii uxud dad badanaa la laayay oo dhintay oo asxaabtii kamid ahaa ee suurtagalna uma ahayn inay marka si tartiiba ah ay u duugtaan meydadkooda marka hadday daruuradaas oo kale timaada laba iyo saddex saddex in lagu ridi karo waxaa kaloo laga qaadanaa qur-aanka aqoontiisa muhimadda ay leedahay fadliga ku jiro maxaa yl nabiga waa weydiinaa kee qur-aan qaadasho badan kee qur-aan aqoon badan kaas marka la yaraa soo gedka ku horumarina marka horumarintuna waxay keenaysaa fadli uo ka fadli badan yahay midka kale in laga horumariyo waxaa kaloo xadiidka laga qaatay walam yuqasalu lama dhaqin shahiidka inaan la dhaqaynin shahiidku marka laba nooco shahiid ulmacraka iyo shahiid xukman mid yani xagga fadliga xugumka shahiidka ah tasmiyada iyo maga magacaabista iyo mid shahiid shahiidulmacraka oo dagaalkiiba ku dhinto leh ninka marka goobta dagaalka ku dhinto isaga lama dhaqo lagumana tukado dalaqa dadka lagu siiyaa laakiin shuhadada kale leana shuhadadu waa badan yihiin waxaa jira marka qaar eh, qofka daacuunka uu dilo kale iyo ninka badda uqaristamo eh, iyo qofka guri ku dumo iyo haweenta marka umul raacato oo kale isku dhibato kuwaasoo dhan waa shuhado waay xagga ajriga laakiin ayaga waa la dhaqa waana lagu tukana lana maxaa yeele xukunkan waxaa la gaar ah shahiidka macrakada an inta kale nebiga kuma unansama waa ku tukan jiray waana dhaqi jiray kuwa kale oo noocyada kale oon hadda aan soo sheegnay shahiidka xataa laftirkiisa macrakada hadduu kusoo dhaawacmo dagaalkii ee marka inta lasoo qaado magaalada la keeno oo ku dhinta dhaawacaas waa lagu tukana waana la dhaqa isaga lana maxaa yele waxaa laga hadlaa goobta dagaalka kuu ku dhinto dagaalkana marka uxud buu ahaa daban walam yusalla caleyhi mana ku tukanin nebiga riwaaya waxaa jirta cuqbata bnu caamir oo werinayo bukhaari ku sugan ee uu leeyahay nebiga sala allahu alayh ali wasalama markuu dhiban rabay agteeda ayuu marka uu baxay markaasu wuxuu aaday shuhadaa uxud ayuu siyaartay oo booqday markaasuu marka fasallaa caleyhim calayhi calayhimka dadka qaara marka u qaatay inuu ku tukado janaaza nabi sideed sano kabacdina waa markaas ila wuxud sanadkii labaaday dhacday markaasna taqriiban sanadkii tobnaad waay nebiga sanadkii koob iyo tobnaad laba bil camal uu ka qaday ma ogtahay marka sideed sano kadib uu ku tukaday rashiidka in lagu tukanaya laga qaadanaa qaaraa saas yiri laakiin taas saxiix ma ahano macnaha imaamu shaaficina uo ishaaray waxaa weya fasallaa calayhim istawdacaa lahuma waa u duceeyey wuu u duceeyey lana maxaa yele hadduu ku tukanaa markii hore uu ku tuka lahaa markaasuu weliba wuxuu yihi raawiga xadiidka kalmuwadici axyaaan wa amwaatan nebigu markaas wuxuu ahaa sidii dadka nool iyo dadka dhintayba nin sagootinaya sagoodin kuwii noolaayna waa la dardaarmay kuwii dhintayna dee qubuurtiiba kusoo booqday baqiic waa tegey shuhadaa uxudow tegey marka meeshaasuu kusoo booqday sidii wax sagootinaya oo kale ibn xajar marka wuxuu yidhaahdaa haddii ay sidaa tahay eh, kuwaan dhintay kuwa nool la gelayba kuwa dhintay muxuu usagootinaa wuxuu usagootinaa buu yidhi ziyaaradii uu mar walba uu soo booqan jiray qubuurta uu soo ziyaaro jiray ayaa go-eyso leanna mar hadduu nebiga dhinto ziyaaro damba oo ugu imaanayo qubuurtooda ugu imaanayo ma jirayso saas oo yidhi macnaheedu haddii lala dhowdhahay marka ishkaal la keeno oo la yidhaahdo oo nebigu soo qabrigiisa kuma noola hadduu nool yahay waa siyaaro karaa haddii la dhaho taa wuxuu yidhi jawaabteeda waxay noqonaysaa buu yidhi inkasta uu nool yahay haddana noloshaas iyo nolosha adduunka ismaala waa taas waa nolol xayaatun barzakhiya waay midaana nolol kala way marka midda uu ka sogootinaayo adduunkii joogitaankii uu joogay uu qabriga kusoo booqan jiray uu salaami jiray taas waa midda dhammaanaysa oo uu ka sogootinayo amaa marka qabrigiisa ou galo nebiga ou dhinto de waa noolyaha laakiin sida adduunyada uma noolo qubuurta inuu ziyaaranayo iyo lama sheegin labada nololna isku mid maaha baabu gazwati uxud buu saa ku yiri fatxulbaari juska tobnaad kitaab kitaablmaqaazi marka xadiidkaas cuqbata bnu caamirna macnihiisu sidaas waa fasallaa caleyhim ay dacaa lahum waa u duceeyaa ayaa loo jeedaa wacan caliyin radia allahu canhu qaal samictu nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabigaan maqlay buu yihi yaquul xaal oo odhanaayo laa taaalow huluwi ha ku samaynina muaalaad iyo ha ku samaynina filka karfanta fainahu shani yuslabu waa la siibaa sariican deg deg loo siibaa rawaahu abu daawuda abu daawud baa xadiidkan weliy yani tarfanta aada guluwilkaad ku samaysaan karfan qaali ah ha u gadinina maysa dhexdhexaysta maxaa yeelay deg deg waa la siiyaa fainahu shani yuslabu waa la siiyaa sariican degdeg mar haddii marka degdeg looga qaadanayo looga siibayo ku baaba-ayso waxba guluw iyo muqaalaad iyo qaaliyeyn iyo ha ku samaynanina saasuu leeyahay xadiidka marka abu daawuudaa wariyey ibnu xajar halkan taxsiix iyo taxsiin iyo tabciif midna ma sheegin waa ka aamusay abu daawuda welibisba uga aamusay laakiin xadiidku waa daciifoo meel kale uu xaafidka ku cileeyey xadiidkan ciladiisa waana talkhiisu lxabiirka oo waxa uu yihi fi lisnaadi camru bnu haashim aljanabi ayaa ku jira fi lisnaadi camru bnu haashim aljanabi ayaa ku jira mukhtalafun fiihi aa laysku khilaafsanya wa fiihi inqiaacun xadiidka inqiaacna waa leeyahay bayna shacabiyi wa caliyin shacabi baa cali ka warinaa ninka cali ka warinaa xadiidka waa shacbi caamir ibnu shuraaxiil ashacbi shacbina ah, cali ma soo gaarin ama inqidaaca waxba kama unan maqlin halkaasna marka cilo inqidaaca ku jiro in laba cilo xadiidka le inqidaac ku jiro iyo janabigan oo maxaa ah. daara qutni wuxuu yiri buu yihi inahu lam yasmac minhu siwa xadiidin waaxid shacabi hal xadiid buu ka maqlay cali bis kanuna ma aha xadiidkaas marka xadiidka ceelkaabu leeyahay wacan caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga qaala lahaa wuxuu ku yidhi low mutti haddaad dhimo lahayd qablii aniga hortay haddaad geeriyoon lahayd oo aad dhimo lahayd dhimashada ay kuu imaa lahayd fakasaltuki aan ku dhaqo markaa warku markaa socda intaasu ku saaxa intaas yani lakaana xasana jawaabilow daa'iman xadiid wuxuu yihi qaala lahaa wuxuu yihi low mutti haddii aad dhiman lahayd qablee aniga hortay oo fakasaltuki aan ku dhaqi lahaa yani kaana xasanan ficnaan alxadiid rawaahu axmed baa weriye ibnu maaja wasaxahu ibn xibaan ibn xibaanna waa saxiix yeelay marka xadiidka imaam axmed a weriyey ibnu maaja ibn xibaanna waa saxiix yeelay xadiidka marka xadiidka xadiid xasana weeyaan nuskooyinka buluqulmaraamka qaarkood lakasaltuki baa ku taal waana taxriif masaadirta xadiidkan marka aada raadiso musnadu axmed iyo ibnu maajah iyo ibnu xibaan aada ka baarto laasaltuki ku taal laasaltuki kuma taalo lakasaltuki kuma taalo marka xadiidka buluuqa saan hadduu ugu yaalno meesha uu buluuqa ka keenay dib haddaad ugu laabato laasaltuki ku haddana meeshaasa raacayn meeshaan keliya daba joogi mayno nacam saa darteed marka eh, xaafidkuna marka walidaalika eh, xaafidkana kama imaanin wahmigaasi maxaa yeele xaafid ibnu xajar talkhiisulxabiirka wuxuu ku yidhi laqasaltuki bilaami taxriifun waa yidhi ibnu xajara ah, dhahay nacam in la yidhaahdo low muti qabli haddaan in hortay dhima lahayd laqasaltuki waa ku dhaqi lahaa macnuhu u noqon saas taxriif waa yidhi waladii fi lkutubi lmadkuurati faqasaltuki waa bilfaa-i wahuwa sawaabu saasaana sawaab ibn xajar walfarqu baynahumaa faasaltuki iyo lakasaltuki farqiga u dhexeeyana waxaa weeyaan ana alulaa midda hore shardiyatun wathaaniyatuna litamani oo haddaad tiraa marka lakasaltuki jawaab shardigiyaa meesha dhigay low muti haddaad dhima qabli qable hortay lakasaltuki waa ku dhaqi lahay jawaabtia marka jawaab shardi hadii laamka la akriyo fakasaltuki haddii la akriyana tamaniy oo marka haddaan sada akrin waxay noqona yowmuki haddaad iman lahayd qablii aniga hortayd oo fakasaltuki aan ku dhaqi lahay markaas oo isticmaalaya waa u tamaninaa nebiga wuxuu tamaninaa oo jeclaysanaa in uu isaga dhaqi lahaa marka haddii fada la akriyana tamaniyaa ku jiro laamka hadii la akriyana jawaabu shardi waa riwaayada laamkana taxriif kaabada ay ku taalla marka gees uga qorta inay taxriif tahay fakasaltu keli ay riwaaya jaadada ah. marka ibnu xajar ma aha marka wahmigaan ibnu xajar meeshan kuma dhigin sa ogo leanna hadduu mar ibnu xajar talkhiisulxabiirkii oo wahmi ou taxriif ku sheegay macquul maa buluqulmaraamkeena dhan inuu ku dhigay waxaa weeyaan dadkii marka nasaakiinta ah kitaabka soo guuriyey ayaa laga yaabaa inay marka lakasaltuki ay qoreen wahmiga nus ibnu xajar ahayna laga yaaba dadka ka dambeeyey ee kitaabka nasakhay qoray inay ahaayeen suurtagal wacan <clears throat> asmaa binti cumays waxaa laga wariyey marka xadiidkan waxaa laga qaadanaya fiqigiisa ninku inuu naagtiisa dhaqi karo yani nebiga kuma tamaniyeen wax oo aan banaanayn saa darteed madaahibta qaarkood xanafiyada iyo dhahayaan nikaaxi waa go-a ninka naagtiisa isma dhaqi karaan mar hadday midkood uu dhinto nikaaxi meeshaas waa ku go-ay mar hadduu nikaaxa go-ana ajnabigay kala noqonaya mana isdhaqi karaan nimankaas marka warkoodaa sida fiican ay usoo dhiseen qaabkaas ay usoo sameeyeen eh, yani haddii marka nebi maxamed sala allahu aleyh waali wasalam tamanigiisaana ka ooleysan kana fiican warkooda waxba laguma falaayo maala nebigu waxaan sax ayn ma tamaniyin inaysan go-in waxaa daliila danaanta markuu ninkeeda dhinto waxaa weeyaan marka sideeday qaade waa dhaxle maa hadii marka ay markau dhintay ays waxba isku ahayn maxay u dhaxle iyada ila dhaxalku sabab maxaa u ah eh, dhaxalka maxaa sabab u ah mawdaa sabab u ah sababkiiba haddaad ka dhigtay sabab marka eh, eh, calaaqadii awal ay isku dhaxli lahaayeenoo ahaa calaaqadii ay waxaa shardi u ah dhaxalka shardi waxaa u ah midkaan hadda sheegayna mawdka sababka ay isku dhexlayaanna waa guurka waa nikaax haddaad sababkii laaqi ka dhigto de shardigii meesha marka waa ka baxa hadhowna marka waxaa noqona sababkii wax ku dhexlaa dad meesha ka saarto dhaxalkana waa baxa musababkiina meesha inuu ka tagaa imaanayso marka madhab saxiixa maa madhabka wacan asmaa binti cumaysin radia allahu canha ana faatimata calayhi asalaam faatima awsad way dardaaratay an yuqasilahaa caliyun cali inuu dhaqo radia allahu tacaala canhu iyadana waa taxay ninkeediibay marka inuu dhaqay dardaara rawahu daara quniyu daara qutni baa weriyey isnaadkiisuna waa xasbi nam marka markaad maqlaysa ana faatimata caleyha asalaam oo kale bukhaariga xataa waa ku arkay mararka qaar bukhaari wuxuu saa u sameynaya waxay tahay waa qaabkii oo xadiidka kusoo wariyey oo isaga u tixraaca masaladu marka ma aha masalo oo ma lagu salina mase laguma salinayo ma joogtee qaabkii xadiidka uu kusoo gaaro islakuwada marka ana faatimata calayhi asalaam kitaabkii laga soo guuriye xadiidkii taa ugu taala mu-alifka kitaabkana dadka uu xadiidka ka warinayo ka raacay oo ka tix raacay marka waa shay tataabuc oo min ba min jihati riwaaya waayo maahane min jihati lictiqaad hadda ma aha salliga nabig saligana in looga dhigo qolo gaara ah ma banaano ahlubeytka nebiga hadii lagu sallinaayo waa tabaciya in lagu salino oo nebiga la raaciyo oo la yihaahdo sala allahu calaa muxammadin wa aalihi laakiin aalka keliya in lagu saleeyo iyadoo nebiga meesha lasoo soo gelinin oo la sheegin sunna ma ah ibnu kahiir eh, siyaabahaasoo kale taxqiijina ibnu ibnulqayimna jalaa-ulafahamka saasuu ku taxqiijiyo marka haddaad aragto marka eh, qof lagu sallinaayo ama ahlubeytka ha ahaadama saxaabi ha noqdeen dimnan iyadoo nebiga marka lagu saliya in la raaciyaa dhib malaha iyada sala allahu alayhi waaalihi wasalam sala allahu alayhi waaalihi wasaxbihi wasalam dhibaata malaha laakiin haddaad tira sala allahu calaa abi bakrin ood shicaarna ka wada shicaar aad uga dhigto hal mar laa ba laakiin qofka in shicaar looga dhigo oo la yiraa mar haddii magaciisa lasoo qaado calayhi salaatu wasalaam la dhahaayo bidco waayo nebiga unbaa taas ay usoo haddii ay aalubeyt uu yahayna waa in nebiga lagu lamaariyo laakiin keligiis inay shicaar u noqoto qof ma banaan saliga ayb wacan buraydata radia allahu canhu fii qisati alkhaamidiyati haweentii haamidiyada ahayd qisadeeda allatii taas oo amara nabiyu nebiga ou amray sala allahu alayh waali wasalam birajmihaa rajmigeeda ou amray fi zinaa yani zinada ou ka amray qaala waxa uu yihi nbiga eh, eh, waxa yihi burayda uma amara bihaa nebiga waa amray iyadii fasulliya caleyha waa lagu tukaday wadufinad waana la aasay rawahu muslim muslim ayaa xadiidkan weriyey xadiidkan markaas wuxuu u guntay salaadiibu hadda halkan kasoo gela meydka in lagu tukado marka dadka xuduudda lagu dilay dadka xuduudda sharciga lagu dilay ee sidaas ku dhintay ma lagu tukanaa imaamka ma ku tukanaa mase kuma tukanaayo xadiidkan hadda uma amara biha fasulliya calayha inuusan isaga ku tukanin laakiin keyrkiisa uu ku tukaday ayaa xadiidka daahirkiisa uu tusaa marka waxaa laga qaadanaa dadka zinada lagu soo qabtoo kale ee marka la rajmiyo ee dhagaxa lagu dilo marka salaad waa leeyihiin sababtoo a ah muslimiin maaliga ku dhinteen lagama saarin diinka laakiin yaa ku tukanaayo imaamka muslimiintaoo kale inuu dadkaasoo kale ku tukado ma aha waa si uu uga zajiriyo sida si looga canaanto ficilkan oo kale darkintiisa ayuu u diidaa lidaalika nebiga kuma kumaweynan tukanin haamidiyadan salaadii iyada lagu tukanayna waa soo xasishay oo dad muslimiina ku tukaday macno kalena nebiga waa sameeyeyo si dad kale aanay ugu dhiiraninna salaada waa isaga dhaafay oo dadku si ay isu yiraahdaan war qofkan haddaad hadhow dembigan gasho nebiga salaadiisii mahelaysa marka arrin marka waa zajir aada u weyn taasay marka culimada meeshaan marka ay ku sheegeen laakiin riwaayaadka qaarkood waxaa sugnaatay haweentii juhaniyada ahayd imraa min juhayna reer juhayna ahayd inuu ku tukaday nebiga weliba cumar uu yidhi yaa rasuul allah ma ku tukanaysaa waqad sanad iyadoo dilay inuu cumar yii markaasuu wuxuu yihi laqad taaba tawbatan low qusimat sabciina min ahli madiinati lawasicathum naagtaan waxay toobad keentay toobo toddobaatan reer madiine haddii loo qaybi lahay deeqi lahayd todobaatan reer madiine ay ku filnaanay toobadeeda ku markaas mararka qaar in marka imaamkood ikhtiyaar marka leeyahay hadduu mararka qaar zajri u sameeyana lahu daalika hadduu mararka qaar ku tukadana yani qofkii matalan hadda iskeenay oo oo toobo weyn la yimido oo marka hadduu marka maslaxa u arkana waa waa waa ku tukan karaa waxaa kaloo marka lamida ah dadka ahlu kabaairta fisqiga lagu yaqaano dadka culamada inay ku tukadaan hadii fisqi diinta ka saaro dadkan aysan lahaan jirin dadka laga heli oo iyagoo kale matalan salaadooda la rabo dadku ay aada u jeclaalahaayeen maaha inay ku tukadaan marka dad kale dadkaan un caadiga ah inay isaga tukadaan khalaas sida loo geeyo taa laakiin sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu ma diideyso qofku inuu haddana u duceeyo isagoo salaadii ka baaqday oo ma muka tukanayo yiri haddana inuu hoosta uga duceeyey oo u jamciyo labadaba ducadiisiina oo u siiyo dadkana oo uga waaniyo waxaan oo kale oo uga canaanto si loo kulmiyo waa fiican tahay waxaa kale eeda lamida dadka ahlu bidcadan oo bidcada macruufka ku ah oo daaciya ila dalaali walbidac dadka dadka bidcada ugu yeero banaankaas bidcadooda ay taallo ma iyaguna in marka eh, dadka eh, ahlu khayrka ahlu salaaxa inay ku tukadaan haddayda bidcadooda tahay bidco diinta ka saaraysana maba ahaba in lagu tukado xujadana ay ku oogantay in lagu tukada amarka ma banaanaanay darteed culamada waxaad ku arkaysaa khalqa afcaalilcibaadka bukhaari oo kale jahmiyada laguma tukado daba gadaashooda hadday dhintaan laguma tukado lama soo booqdo wax looma nikaaxo yani mawqif adagay ka taagnaayeen jahmiyadu salafka marka dadka weliba ducaadda jahminimada ducaadda ku aday ka hadlaaya ayaga ilaa ma'muun oo dadka ku dhibi jiray oo dadka xeri jiray oo amiirulmu'miniinka markaas ahaa imaam axmed waa ku daba tuka jira isaga lan inuu jaahil yaho ogi niman culamo oo culamaa usuu ah ku sallidmay isaga taasuu ogaa laakiin ragga oo masalan sandaqada eh, lagu tuhmaayo oo kale salaad laba lagu tukan jiray marka dadku marka inay saas kala ahaadaan mushkiladooda marka waxaad arkay qofka taarikusalaad oo lixdan sana taarikusalaad mea kusoo gaaray ayaa masaajidka la keenaya markau dhinto ka bacdi isagoo nool intaasoo jeera laga waaya masaajidka imaam marka kaasoo kale in lagu tukada maaha qof aan lixdan sano ilaahay hal mar isu juuday anu ma gara kara soo muslim ku yahay naam axaadiidka rasuulkana waa ku caddaha inuusa muslim ahayn midda kale waxaa weeyaan iyadana dadka la ogyahay inay safaakiinta ay yihiin oo muslimka dhalaayo oo jidadka isbaarada u taalla hadday doona naba tukadaane dadka culimmada maaha inay ku tukadaan qubuurta ay u raacaanna ma ah afartaa qof hadii tukataan iska du alla iska duuy taasaa marka ay tahay leana maxaa yeelay haddii ninka kaba ahlu kabiirada murtakibul kabiiraha banaanka soo dhiganaa kabiirada haddii gabar hadduu doono la siiyo haduu doo hadduu dhinta si fiican loo duugo oo culamada beledka kasoo qayb galaan goorba ninku maxaa kaa maqan b isleeyahay dadku waa inay munkarka iska reebaan hadii kale dadku beryahan dambe waxaa weyaan iyagu lacagtaa xukunta qofka hadduu lacag leeyahay waxaa laleeyahay iska dhaaf adiga culuma la waayimaayo laleeyahay marka culimadii waxay noqdeen culamaa usuu qaar ah laga helay adduunye jacayl marka uu ku dhacay diintoodii marka adduunye fiirsanayo marka kuwaasoo kale wax u nikaaxo kuwaasoo kale marka ayaa qur-aanka u akhriyo ilaa xataa aan aragnay dad marka gaala oo guryahooda qur-aan lagu akriyo waxyaabaha cajiibka badanay kamid tahay dad gaalo oo la ogyaada gaalo gaalaba hata aan ahaynba aslanba gaal u ahaa oo naago soomaalina marka u fuulaan ayaa waxaad arkaysaa maca daalika in haddana guryahoodii qur-aan raatiba loo akrinayo kuwaasoo kale waa mujrimiin waxaa sameynaya diinta ilaahay shilimaad siisanayo ilaahay baa dadka arsuqo meel xun wax laga raadiye ma banaan wacan jaabir bni samurata radia allahu canhuma qaal utiya nabiyu sala allahu alayh ali wasalama nebiga ayaa loola yimid birajulin nin ninkaasoo qatala nafsahu naftiisa dilay bimashaaqisa ku dilay yani bir maqas camal ah ku dilay maqasii ku googooyey naftiisa falam yusalli caleyhi kuma uunan tukanin nabiga sala allahu alayh ali wasalam yani mashaakisku waxaa weeyaan eh, eh, leebka baalkan waranka afkiisa ama balarkiisa oo afleh qofka inuu isku dilo isku googooyo waa naslun cariif waa waran ballaaran oo si ballar ballar wax u goynayo dila utiya nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebi waxaa loola yimid birajulin nin qatala nafsahu nafsadiisa dili bimashaaqisa ku dila falam yusalli calaykuma aanu tukanin rawaahu muslimu kana marka waxaa laga qaadanaya ahlu kabiirow ah ninkaas dabcan ninku naftiisa kow ka siiyo dilo laguma tukanayo ninka naftiisa marka dilo oo u dilo dabcan yani degdegsi oo degdegsanaa geeridi soo degdegsanaayo geerida kow ninka naftiisa ka siiyo ama suncabo ama isgubo ama ama eh, wax kale isku dilo waxuu raba wax isku dile ninkii isdilo yadiirow ku dhaca axaadiifta ay sheegaya nebigana marka maadaama uu imaamna ahay muslimiinta uu ahaa ducadiisana dee duco aada u qiimo badanoo dadku ay kala tartamayaan ay ahayd kan marka si aanu macsida u dhiirigelinin nebiga kuma uusan tukanin sala allahu alay wasalam marka nebiga waxaa lamida marka dadka acyaanun muslimiin dadka acyaantooda <clears throat> beryahan dambe acyaan hadda maba jirta ummadii waa isla ekaatay <clears throat> culumo iyo da keyrkood ummadii wax wax kala dambeyn diin lagu kala dambeeya ma laha marka hadda waxaa weeyaan ninkii imaamwaa ah, isagay jirta wax oo maba dadkii maba baqaaya laakiin waagi hore matalan cabdullah bin cumar ninkuu yiraa aniga janaazadaada ma ka qayb waxaa laga yaaba inuu dembiga iska dhaafo leana is yiraaho dadka akhyaarta ahay haddiise janaazadaada imaana ibnu cumar hadduu imaamaya yaa imaanaya janaazadaada inuu is yiraaho dembigii marka uu iska dhaafo a suurtagal ahayd laakiinse hadda male kala dambeyn dadkii guula wacan abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyey fii qisati lmar'ati haweeneydii qisadeedii allatii haweentaasoo kaanad ayd taqumu lmasjida masjidka mid xaaqdo qaala waxa uu yihi fasala canha nabiga shanigeeda ayuu weydiiyey fasa'ala canha nabiyu sala allahu aleyh waali wasalam nebiga ayaa weydiiyey xaggeedu wax ka weydiiyey shanigeeda faqaaluu waxay dhaheen maatad way dhimatay faqaala waxau yidhi afalaa kuntum aadantumuunii maxaad iisoo ogeysii weyseen afalaa kuntum maxaad u ahaan weydeen aadantumuunii inaad soo ogeysi inaad soo ogeysiisaan fakaanahu waaba iyaga oo sakaruu amraha arrinteeda yaraystay arrinteeda wax yaray kasoo qaadeen imaam aada loo aqoonina ahay is yiraadeen marka arrintooda arrinteeday fududaysteen faqaala waxa uu yihi dulluunii calaa qabriha qabrigeeda tusa fadalluuhu way tuseen fasallaa caleyha nebigu waa ku tukaday sal allahu alayh ali wasalam korkeeda mutafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidkan soo saaray waxaa laga qaadanaa marka shee xadiidkan imaamka ama dadka marka muslimiinta haddii qofku uu dhinto matalan oo janaazadiisii marka uu qof haleeli waayo ama uu marka dad badanba marka xilli habeen oo kale inta layska duugo dad badan aysan ka qeyb gelin marka dadkii waxaa u banaan inay intay baxaan qabrigii ay tagaan guduug qabrigii marka ay ku tukadaan salaat uljanaaza inay qabriga korkiisa ku tukadaan taasaa laga taxadara culamada qaara waxay leeyiin nebigay ku khaas ahayd laakiin inay nebiga ku khaas ahayd waxaa u daliila riwaayaadka qaar baa sheegayaan in nebiga iyo dad ay israaceen nebiguna uu hor istaagay oy salaadii ku wada tukadeen marka hadday nebiga ku gaar tahay dadka kale lama aysan tukadeen dadka kale lama aysan tukan lahay waxaa kaloo culamada qaar ay yidhaahdaan in intee la egaa lagu tukan karaa qaar waxay dhaheen bil qaar waxay dhaheen yar qaar waxay dhaheen intuu ka baaba ahay waa banaanta in qabrigiisa inta la tago lagu tukado janaaza qofkan ku tukanyay ah. marka laakiin intaas ada taqyiidaadka noocaas bil eh, usbuuc iyo intuu ka baabao weligeed iyo ada taqyiid wixii marka taqyiidaadkaas nas kuma soo aroodin saa darteed marka sideeda in loo dhaafo maadaama xaaladan nebigu uu sidaan sameeyey dadkana uunan ugu caddaynin oo uusa dhihin bil hadday kasoo wareegto laguma tukan karo qabriga korkiisa sanad hadduu kasoo wareegin laguma tukan karo maadaama uunan dhihin waa inay banaan tahay mar walbaba waa in mar walbaba ay banaan tahay waxaa kaloo iyadana sidoo kale laga qaadana salaatuljanaaزada qabriga in lagu tukan karo marka ima isdiidayaan xadiidkan iyo xadiidkii aan soo marno laa tusalluu ila alqubuuri ma isdiidayaan sababtoo salaatuljanaaza waa duco sujuud iyo rukuuc mala waa kala gedisan yihin marka marka ninkii ku sameeya salaatuljanaaze ku tukado qabrigii korkiisa nebiga ku dayday laakiin ninkii salaad kale ula qasdo oo yidhaahdo nebigaba waa ku tukaday janaazo ama duhuran kusoo tukana kaas isagaba marka waa khaldan yahay sababto aan ah laba wax oon islahayn buu madax isku geliyay laba wax oo aan islahayn buu isu keenay ijtihaadkiisana de nebiga inuu ka cilmi badan yahi iska dhigay qofkan sababto ah nebigaba waa diiday in salaadaha caadigaa lagu tukado anna waa ku sameeyey marka tii uu ku sameeyo waa lagu ogolaya ta kalena laguma ogola waxaa kaloo xadiidka laga qaadana de masjidka dadka xaaqo fadliga ay leeyihin waa la fududaystay lama yaqaana laysdhahaayo laakiin nebiga waa utirsanay sala allahu aleyh ali wasalam aaw ayuu yiri gabadh waxaa laga qaadanaya marka ninka dadka u ah imaamka ama masalan eh, eh, ummaddu ay ku dayanayso inuu dadka tafaqudo qofkaas maxaa ku dhacay xaalkiisa soo ahay ma fiican yahay ma nool ma dhintay m xaalkiis muxuu inuu tafakud sameeyo waa dadkii marka uu isku ogaado dhammaantood nebiguna marka saasuu sameey jiri axaadiistan waa ku arkaya maa facala fulaan war hebel maxaa ku dhacay hebel soo noqday sida nabiga dhahayo sala allahu alayh ali wasalam wazaada muslimu muslim wuxuu ku ziyaadiyey waa ziyaadiyey uma qaala waxau yihi nebigu ina haadihi lqubuura qubuurahani mamluu'atun t la buuxiyey waay dulmatan mugdi laga buuxiyey calaa ahliha ahlilka dadkeeda korkeeda mugdi kuwa laga buuxiyey weyaan qubuurahan wa ina allaha allana yunawiruhaa waa nuurinaa qubuurahan lahum iyaga ayuu u nuurinayaa bisalaatii salaadeeda darteedun ugu nuurinaa sababteeda calayhim korkooda marka halkii salaadeydan ba alla qabriga qubuurtooda oo uu nuurinaa markii horena mugdi ah mugdi ayaa ka buuxa marka dawlad salaadiisu inay leedahay marka qiimo weyn inay lahayd ayaa meeshaan marka intaan uu ku cadeeyey wacan xudayfata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nebiga kaana wuxuu ahaa yanhaa mid reebo oo reebi jiray can ilnacyi khabar geeriyaad ina nabiya sala allahu alayh ali wasalam kaana wuxuu ahaa yanhaa inuu reebayo can ilnacyi khabar geeriyaas annacyi waxaa la yihaha geerida khabarkeeda hebel waa dhintay hebel waa dhintay hebel waa dhintay in la mahadiyo wa aliclaamu bikhabari lmowt geerida khabarkeeda la sheeg sheego markaas hebelaa dhintay hebelaa in la mahadiyo marka laba xadiiso iska daba keeni doona ibn xajar in ka dambeeya bal aan akrina rawaahu axmed watirmidiyu xasanahu an xadiis xasana wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nebiga nacan najaashiya najaashi ayuu khabarkiisii geerida sheegay nacaa nebigu wuxuu khabar geeriyaadiyey annajaashiya najaashi oo najaashibu inuu dhintay oo geeriyooday buu dadkii u sheegay fi lyawmi aladii maalintii maata fiihi ou dhintay wakharaja bihim dadkau la soo baxay nabiga ila lmusallaa musallaa intii ka ah fasafa bihim waa safay dadkii wakabara waa kibaartay caleyh najaashi korkiisa arbacan afar oo caleyh xadiidka bukhaari muslim labadan xadiis midna waa reebay uu leeyahay nacyiga midna nebigaa sameeyey see loo jamcina marka waxaa lagu jamcinaa midka nebiga uu reebay nooca nebiga uu reebay iyo midka uu sameeyey isma laha nooca nebiga uu reebay waxaa weeyaan midda bilaa ujeeda wiil waa in laska sheegsheego ama midii jaahiliyadu ay yaqaaneen oo qof markau dhintay intay meelaha dhaadheer intay koraan ayay naadi jireen oo ninkii saas ahayaa dhintay ninkii wax bixi jiraa dhintay ninkii saan yeeli jiraa dhintay oo aan marka wax ujeeda aan lahayn midda nebigu uu sameeyeyna waxa wuxuu u sameeyey si loogu tukado oo dadka ku tukanayo inay bataan darteed ayuu u sameeyey marka haddaad adiga khabar geeriyaad aada samayso oo qof geeridiisa aad dadka u sheeg sheegto adoo ujeedadaadu ay tahay inaad u badiso dadka ku tukan doono ninkan kaa banaan tahay midda najaashi nebiga uu ku sameeyeyna waa noocaas laakiin haddaad u sheeg sheegayso bimujarad keliya hebelaa dhinta iska sheeg bilaa maslaxa sharcigan aanay ku jirin ma banaano waana midda nebiga u reebay saasaa marka ibnu daqiiqilciid iyo culamadu ay ku jamciyeen dadka aan aqoonta xadiidka u waxaa laga yaabaa inay yidhahdaan kitaabka waa ku wareerna buluqulmaraamka marna waxbaa la reebay mar waxaa runtii kitaabka dad dadka qaaraa ku eedeeya waxaas kitaabka ku eedeeya dadkana weliba waa ugu eriyaan jahmiye oo waxaa jira dadka uga eriyaayo ummadda kutubtii sunnada nooc qaabkaas uga eriya oo ay leeyihiin marka buluuqulmaraam ha akrisanna safiinaha iyo iska akrisa iyo kutubaha marka axkaamta mujaradka ah sababta waxaa weyaan kitaabkan waaba ku wareerayna daciif daciif daciifuu sheegaa marna laga xadiidoo iska hor imaanaysa ku sheega marna nebiga wuxuu yidhi ninkii dakarkiisa taabta haweysa qaata marna jirkaaga uu kamid yahay ayuu leeyahay inamaa huwa badcatun minka markaad adig nebiga warkiisa fahmi weysay oo aada shaydaan diinka ka qaadasay ma fiicno inaad ummadii aad aad ka dhigta marka khalad inaad tiraahdeed eh, kutubta islaamka iyo axaadiista nebiga warkiisa inaad ceedayso afalaa yatadabbaruuna alqur'aan walaw kaana min cindi gayr illahi lawajaduu fi ikhtilaafa kasiira marka qur-aankii ma iska hor imaana sunadan iskama hor imaanayso wamaa yundiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyi yuuxaa waxyi waay qur hadalka nebiga sunada nebiga waxyi waay saysama hor imaanayso adaan sahlin marka ibn khuseyma wuxuu dhihi jiray raximah llahu tacaala qofkii ay laba xadiid iska ishkaal gasho oo fahmi waayo laba xadiid daahirka iska hor imaanayso ha ii yimaadaana u jamcinaayo ha ii yimaadaana u jamcinaayo marka qofka waxaa fiican markuu jirado inuu daawo soo doontaa fiican maahane markuu jiradaba hadduu daawada wax ka sheeg sheega ceeb waayo maogta xaaladadkii wixii lagu daawoobi laha sunadii wax ka sheeg sheegaan maanta dhan bilaa ay dhacdo kutubkan in dad ay ku tilmaamaan inuu ya kutub gaalo ka yimid gaaladaana soo dhexgelisay kule waxaan ma inaga naqaana kuwo inay dhulka ku duugaan kuwo inay gubaan waxa la sheegaa tira male maca inagu kitaabka la ogyahay ibnu xajar inuu iska leeyahay haalimiin waay dadka inay wax bartaan diideyso taas inay dadku ayagu waxayarnaadaanay rabaan marka xadiidka labada macnoo marka kaana yanhaadana macnaheedu waxa uu nebiga reebay waxaa weeyaan in habargeeriyaad layska sameeyo iyadoo ujeedo lagala hay sharci ah midka nebigu uu baneeyeyna waxaa weeyaan uu sameeyey isaguna in loo badiyo dadka maslaxo sharciga markay jirto waa baneeyey sida qofkii matalan waa dhintay dad badan oo u sheeg sheegtay taleefon u dirdirtay war ninkii hebelay meeshaasa beri lagu duugaa meeshaasna waa lagula tukanaa haye ogow ninki waa dhintay si dadku ay ugu bataan maslaxa sharciga oo mid ah waana midda nebiga uu samaynayo daahirka xadiidka qisada najaashina ka muuqa kan kale xadiidka qisada najaash waxaa laga qaadana salaatu ljanaaza cala alghaa'ib ghaa'ib qof maqan oo meel kale kusoo dhintay in lagu tukan karo salaatuuljanaaza ayaa laga qaataa <coughs> laakiin culimada qaar badan oo qaar mid a ah imaam abu daawuud sida uu baabaysanayo sunankiisaba waa haddii qofka uu kusoo dhinto meel loo malaynayo muslim inuusan joogin ama loo malaynayo inaan lagula tukanaynin meelo noocaasoo kale markay jiraan qofka in lagu tukado janaazo haaiba lagu tukado marka najaashi hadda meeshaasu kusoo dhintay daahirkana asaab islaamkiisa qarsa jiray najaashi marka inuu dad ku tukana aanay jirin ayaa daniga u badnaa sidaa darteeda nabi marka ugu tukaday laakiin nin ku dhintay mako inaad halkaan adi uga tukatid haa'ib a ah uga tukatid taas xoogaa laga xoog baday marka insaan loo kala qaado meydka loo malaynayo inaan lagu tukanaynin ardo cadow ku dhex dhintoo kale in lagu tukado aa ahaan waa banaanta haddii meydka uu ku dhinto dhul muslimiin ay buuxdo in lagula tukanayana aada og tahay maaha inaad aa-ib marka u tukato tan nebigana saasay ka fahmeen culamo badan uu kamid yahay abu daawud laftarkiisa sida uu baabaystayba tanna marka macnahaas ayaa iyadana marka ku jira